أتى رمضان للأكوان بشرى فطوبى إن صبرنا اليوم أجرى فهيا ننفض الأحزان هيا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك نرجع اللهم بك آمنا اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك النشور alxamdu lilahi uma alxamdu lilah uma alxamdu lilah allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo idil ay u sugnaatay mahadoo idil rabbiga subxaanahu wa tacaala ayaa mudan allihii cumrigeenna noo kordhiyey na gaarsiiyey bilashada bisha ramadaan ee sanadkan kun afar boqol iyo laba iyo afartan hijra nabigeena sala allahu alayhi wa wasalam alxamdu lilah insha allahu tabaaraka wa tacaala xalaqaadka nafaxaat ramadaan waa xalqadii labaad oon insha allahu tabaaraka wa tacala uga hadli doono maanta amaba xilligan aan joogna aan ugu hadli doona in laisugu bishaareeyo laisugu tahniyadeeyo soo gelitaanka bisha ramadaan maxaa yeelay qofka ibni aadamka ah waxa wanaagsan markuu helo wax wanaagsan markuu gaaro meel fiican markuu tago waa loo tahniideeyaa waa loo bishaarayaa inuu wax weyn gaaray ayaa la dareensiiyaa allah subxaanahu wa tacaala inuu ku mahadiyo iyo qofkaas hawshaas u gaaray in lagula farxa ayaa loo yeelaa wa calayhi marka annagoo halkaa ka duulayno nabigeenna calayhi salaatu wassalaam markii bisha ramadaan ay soo galaysa siduu ahaan jiray ma sidii loo jooga iyadoon daraan la lahayn ayada oonan loo diyaargaroobin ayada oon wanaaggeeda laisu sheegin ayada oonan dadka loo digin miyaa bisha ramadaan iska geli jirtay mise nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam wuxuu ahaan jiray mid saxaabadiisa u bishaarayo yidhaahdo war ramadaan baa inkusoo foodla ama inkusoo foodla miyuu dhihi jiray jawaabteeda waxaa weeyaan abi hurayra radia allahu taala anu arda ayaana siini oo wuxuu ley abu hurayra raawiyat alislaam cabdiraxmaan sakri dawsi waa ninka saxaabada nabigeena ugu axaadiisa badnaa shan kun axaadiis ka badan ayuu nabigeena ka wariyay sala allahu alayhi waali wasalam abu hurayre ayaa wuxuu leeyahay nabigeena calayhi salaatu salaam iyo rasuulka alle ayaa wuxuu yidhi waa ramadaan oo afka kusoo haya ataakum shahru ramadaan shahrun mubaarak farad allahu calaykum siyaama tuftaxu fiihi abwaabu ljanna wa tuglaqu fiihi abwaabu jahannam wa tugallu fiihi maradat shayaatiin wa fiihi leylatun hiya khayru min alf shahr man xurima khayruha faqad xurim imaam axmed ay alimaam anasaa'i iyo bayhaqi ayaa soo saaray xadiidkaas waana xadiis saxiixa bifadli min rabbina tabaaraka watacaala fadligaa intaa la eg iyo bishaarada intaan la eg nabigeen ayaa bixina sala allahu alayhi waali wasalam saxaabadiisii u sheegi uu la hadli uu wargelini uu bishaarayni uu ka farxini qalbigooda ayuu wanaag gelinayaa wuxuu leeyahay waxaa idin yimid bisha ramadaan bishii ramadaan waa bil barakaysan bil aada u barakaysan waa noo imaan doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala barakadaas noocan ay noqon doonta biidni ilbaari tabaaraka wa tacala waa bil aada u barakaysan habeenkeeda yaa barakaysan oo maalinteeda yaa barakaysan oo soonkeeda yaa barakaysan oo sadaqadeeda yaa barakaysan oo qur-aan akriskeeda barakaysan oo ducadeeda yaa barakaysan oo camalkeedii xataa adduunyada ayaa barakaysan bisha ramadaan marka waa bil barakaysan ayuu nabig ilahi sal lla ly slam ataakum shahr ramadaana shahrun mubaarak waa bil barakaysan barakadaas maxaa raacsan rabbigeen subxaanahu watacala wuxuu idinku farad yeelay inaad soontaan ood afxirataan ood cunadii ka afxirataan ood macaasidii ka afxirataan oo waxa weya wax alle wuxuu ilahay u jecel yahayna aada af ku furataan iyo jawaarixda afka iyo jawaarixda inaad ka xirataan wuxuu ilahay xaalan yeelay subxana wa tacaala bishaas marka bilaha kale waxay ugu duwan tahay nabigeenu wuxuu leh sal alla alay slam bisha ayada ah albaabada jannada ayaa la furaa way leersanayaan way soo neefsanayaan ciddii inay gasho rabto acmaasha ay ku galleedo dhan ayuu ilaahay subxana wa tacala ballaqaya walayaa fadli oo xaggii ka kaada subxaana wa tacaala markii albaabada jannada la ballaqo oo la wada fura oon hal albaab laga tegin albaabada naartoo dhan iyo albaabada jahanamado dhan waa la wada xiraya oo qufil ayaa la saaraya saas ayuu nabigeenle sala allahu alayhi waali wasalam intaa waxaa raacsan shayaadiinta waa laba qaybood qeyb asyaani ah oo kaabayaal ah oo ummadda baadiyeynteeda ku takhasusay oo khibrad dheer ulah kuwa ayaga ah waa la jabayna dhammaantood waa la wada xiri allahu akbar cadowgaadi mararka qaar ka ay taal howlaanay dambigii kugu ridaayay macaasida kugu ridaayay wanaagga kaa hor istaagay ka wahsigii kasalka cibaado kaaga ridaayay ayaa mada raggii madaxda ka ahaa oo u talinayay oo awoodda xooga badan haystay ayaa la wada jeebayni oo waa la silsiladayni oo waa la katiinadayni waa ilahay fadligii subxaana wa tacaala waayo intaa waxaa raacsan nabigan wuxuu lehy sala allahu alayh ali wasalam habeen waxaa ku sugan ka khayr badan kun bilood ka khayr badan waa laylat lqadri ina anzalnahu fi laylat lqadri wma adraka ma laylat lqadri laylat lqadri khayru min alfi shahr ayuu rabbigeena subxaana wa tacaala wuxuu kusoo khatimay nabigeena sala allahu alayh waali wasalam qofkii bishaan ramadaan khayrkeeda laga hoojiyo oo khayrkeeda la dabamariyo oo khayrkeeda la seejiyo qofkii isaga ah waa qof wax walba wanaagga la seejiyey khayr oo la dabamariyey ayuu nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam allahuma la taxrimna khayraha allahuma la taxrimna khayraha allahuma laa taxrimna khayraha ya rab alcaalamiin wafiqna likhayriha ilahay khayrkeedana waafaji o rabbi hana dabamarin ikhwana alkiraam ayuha almushaahiduun daawadayaal iyo dadka ku xiran dacwa t v dacwa t v akhyaarta ku xiran oo duruustan iyo khayraadkan ka qayb qaadanaysa oo dhegaysanaysa oo udhagtaabicinaysa oo isha la raacaysa oo qalbigooda la socda waxaan idinkugu bishaaraynayaa anna axaadiiska nabigeena sal l slam anoo ka duuli bisha ramadaan in rabbiga subxaana wa tacala u noo geliyey oo ilaahay fadligii subxaana wa tacaala ay xalay noo gashay bisha ramadaan oo maanta aan joogna bisha ramadaan kawdeedii caawana ay noo gelayso silsiladii iyo socodkeedii bifadli min rabbina tabaaraka wa tacaala laba saddex wahaakada bishii la arag marka bish haddii la arkay qul bifadli illah qul bifadli illah wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun fadliga ilaahay naxariista ilaahay subxaana wa tacaala ha ku farxira fabidalika falyafraxuu ha ku farxira adduunkan la ururini taas fadliga ilaahay iyo raxmadiisa ayaa ka fadli badan ayuu rabbigeen leh subxaana wa tacala marka bishaan ramadaan inaan galno ood rabbigeen subxaana wa tacaala inaan gudaheedi galnana waafajiyo oo akhyaartii iyo asxaabtii iyo aqribadii iyo jiiraankii iyo kuwa suubanaa iyo kuwa xumaa nooc walba ramadaankan maanta aan la gaarsiinin in badan oo naga mid aha aan la gaarsiinin laakina rabbigeen subxaana wa tacaala anaga uu naga doortay dadka iyaga ah uu naga hormariyey ayaga ay naga horumareen na dibmariyey oo bishaan ramadaan maanta inaan soonna uu rabbigeena waafajiyey fadligaas ilaahay subxaanahu watacaala ayaa naftayda ugu bishaaraynaya oo naftayda ugu tahniidaynaya oo naftiina ugu bishaaraynaya naftiina ugu tahniidaynaya ilaahay ugu mahadnoqaya naftiina inaad allah ugu mahadnoqdaana aan idinku gorinaya waa fadli min rabbina tabaaraka wa tacaala inuuna waafajiyey in bishaan aan galno alxamdu lilah uma alxamdu lilah culimada qeyb ka mid waxay leeyihiin xadiidkan oo ataakum shahru ramadaana shahru mubaarak wuxuu asal u yahay wuxuu gundhig u yahay wuxuu asaas u yahay in laisugu tahaniyadeey oo dadka barkood barka kale ay ugu tahaniyadeeyaan akhyaarta qeybtooda kale ay ugu tahaniyadeeyaan muminiinta muminiinta kale ugu tahaniyadeeyaan bisha ramadaan soo galitaankiisa siday u dhacayn in laisugu bishaaray bisha ramadaan say u dhacaynin oo qofka muminka ah in loogu bishaaray waa bil albaabadii jannada loo jannada loo wada furay oo qofka muminka ah hadduu dembi ku dhaca inuu dembigaas waxa weeyaan laga dhaafo ay aada u fududahay hadduu ilaah usoo noqdo subxaana wa tacaala albaabadii naarta la wada qufilay qofka caaqilka caaqilkaa ah, sideen loogu bishaaraynaynin xilli cadowgiisii kii ugu darnaa oo shayaadiinta kuwooda ugu dhibka badnaa laga silsiladeeyey oo naftii laftirkeedii laga daciifiyey oo shahwadeed hoos loo dhigay zamankan marka zaman lala ekaysiyo zamankan marka zaman lagu shabaho la zaman fulaan ayaa la toa miyaad heli kartaan ikhwani kiraam zamankan marka fursadda rabbiga u siiye subxaana wa tacaala aan ilaahay ugu mahadinno anaan allah subxaana wa tacala aan ugu mahadinno bishaan haddii ay bilatay oo qofka bisha indhaha u saara muxuu samaynayaa waa su-aal isweydiis mudan in laisweydiiyo maxaad samaynaysaa ramadaan baa galayey saab maa iska leedahay mise waxaa jirta wax nabigeena calayhi salaatu wasalaam uuna faray inaan la imaano ama isaga laftarkiisu la imaan jiray nacam wuxuu la imaan jiray waxaa noo sheegay cabdullahi bn cumar bin khataab radia allahu tacaala canhuma saxaabigii isna muktiriinta kamid ahaa oo axaadiista nabigeena sala allahu alayhi wali wasalam todobada muktiriinta oo axaadiista badan nabigeena ka wariyay calayhi salaatu wasalaam kamid ahaa ayaa waxa weya ka jawaabi wuxuu leeyahay kana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ida ra'a alhilaal qaal allahuma ahilahu calayna bilmni waliman wsalaamati wlislaam wtawfiiq lima tuxibu watarda rabbuna warabuka allah xadiidkaas waa xadiis alimaam alalbani aleyh raxmat ullah laba kitaaboo kutubihiis ka mid a ah, uu yihi waa saxiix saxiix alkalima ayib saxiix alkalima ayib iyo asilsila saxiixa labadaba wuxuu yihi waa xadiis saxiixa bishawaahidihi saas ayuu leeyahay raximah llah raxmatan waasica nabigeena wuxuu ahaan jiray calayhi salaatu wasalaam markuu indhaha saara bilashada bisha markuu indhaha saara wuxuu dhihi jiray ilaahayow nooga dhali oo ha nooga bilata bishaan amni iyo nabadgelyo aan ku helno dalkeenni aan nafteena u helno aan maalkeena u helno ilaahay amni nagu sii bishaan oo bishaan bilashadeeda amni nagu sii allahuma hilu calayna bilamni waliimaan iimaan ayaa la socda marka markaad amni nagu siiso bishaan gudaheeda sidoo kale waxa weeyaan iimaan nagu sii iimaan nagu sii weeyaan amniga iyo iimaanka way is wadaan ikhwani kiraam tan saddexaadna badbaado wsalaamati walislaam badbaada aan dembi ka badbaadno badbaada aan ka badbaadno cudurrada badbaada aan ka badbaadno in dhibaato aan geysano ama noola geysto badbaado aan ka badbaadno in bishaa ramadaan noola dambi dhaafi waayo aan ka badbaadno ilaahayow nooga bili oo bishaan ha nooga bilato iyo islaamnimo oon islaamnimadii aan ku sugnaano allahuma habbitna bilqwl thaabit fi lxayaati dunya wafi laakhira ya rab alcaalamiin islam inaan kusugnaano iyo wtawfiiq inaad nawaafajiso lima tuxibu watarda wixii adiga aada jeceshahay ood raalli ka tahay oo qawla oo ficila inaad nawaafajisana rabbiyow bishaan anooga bilato kadibna wuxuu ku khatimayaa wuxuu la hadlayaa bishii rabbi rabbi aniga rabbiga oo nabi maxamed ah sala allahu alay slam i uumay aan caabudi imaamuna iyo adiga warabbuka adiga rabbiga allahu alla weyne weyaan cid kale ma jirto saas ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam dhihi jiray uu markuu bisha arka ku ducaysan jiray marka yaa ducada laga rabaa marka asal waxaa laga rabaa qofkii bisha inaha saaro oo isaga arko waa inuu yidhaahdo allahuma ahillahu calayna bilamn allahuma ahillahu calayna biاlamn waliman wاsalaamati wاlislaam wاtawfiq lima wa tarda rabbi wa rabbuka allah inuu qofka yidhaahdo saasa asaasa culimada qaar waxay leeyihiin qofka hadduu arko yuu ku dhawaaqaya hadduusan arkin laakiin ma dhahay laakin wallahu aclam maadaama dikri nabigeena ka sugan u yahay sala allahu alayhi waalihi wasalam adigina bishii aad gashay inaad waxa weeyaan tiraahdo oo ducadaas aad ka faa'iidaysato inaad dhib laheena waa suuragal walcilmu cinda allahi tabaaraka wa tacaala أيها المستمعون المشاهدون إخواني الكرام أيها الصائمون أيها القائمون akhyaarta ilaahay subxaana wa tacaala waafajiyey bishaan ramadaan inay gudaha usoo galaan qofkii bishaan ramadaan looga naxariisto kaas ayaa loo naxariistay oo ilaahay subxaana wa tacaala u naxariistay bishaan ramadaan inta ay u gashay kadibna uu u naxariistay qofkaasa marxuuma qofkii bishaan ramadaan ay u gasho oo loo naxariisanayna kaas waxaa waa maxruum waa qof la hoojiyey nabigeenana calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa ayaa wuxuu leeyahy waana noo imaan doonaa isagoo mufasal ahay qofkii ramadaan uu galo oon dambigiisi loo dhaafin markuu jibriil yiri naarta allah ku fogeeyo ama allaha fogeeyo nabigeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam aamiin ayuu nabigeena yihi calayhi salaatu wasalaam saxaabadiina saas ayuu ugu sheegay marka qofkii bishaan ramadaan looga naxariiso dambigiisu lagu dhaafo darajadiisa lagu saromariyo camalkiisa lagu aqbalo ilaah naga yeelay subxaana wa tacaala ka isaga waa kan loo naxariistay waa kan la karaameeyey waa kan la darajeeyey waa kan liibaanay faqad faaza fawzan cadiiman qofka laakiin bishaan ramadaan intay u gashay soddonkeeda ama labaatan iyo sagaalkeeda ay ka dhamaato ka faa'iidaysan waayo dambigiisa lagu dhaafi waayo loo naxariisan waayo naarta laga xulayn waayo ilahay nagama mid yeele ka isagana waxaa maxruum waa kan la hoojiyey sidaa weeyaan ataa ramadaanu masracatu lcibaadi لتطهير القلوب من الفساد فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد إخواني الكرام إمساء المغلين حي على الفلاح حي على الصلاة ولماذا وإذا واقيا أخيات وإذا واقيا إذا علي دواقي سوشيال ميديا دواقي مساجد دواقي microfonadi dhawaaqi akhiyaarta jidadka maraysa dhawaaqi dhammaan waxay noogu yeerayaan naftayda ugu yeerayaan tiina ugu yeerayaan waxaa ka horeeyay kitaabka qur-aanka ee dhawaaqi axaadiista nabigeena dhawaaqi sunnada nabigeena dhawaaqi dhammaan waxay noogu yeerayaan xaya cala alfalaax warliibaanta ukaaliya war fayq ukaaliya war taqwada ukaaliya war allah xaggii ukaaliya saasay leeyihiin sidoo kale waxaa dhawaaqi inta iyada dhawaaqi war wanaagga ukaaliya xaya cala asalaax wasalaaxa iyo wanaagga u imaado saasay leeyihin laakin man yujiib yaa ajiibi yaa dhegaysani yaa u gargaari cidda iyadoo dhawaaqayso ilahay waxaan ka baryana subxana wa tacala inuuna kuwaas naga mid yeelo kuwa ajiibi oo raaci oo iyagana dhawaaqi alsaalixuuna almuslixuun kuwa suuban oo dadkana suubiyo inuu rabbigana subxana wa tacala naga mid yeelaan rabbi ka baryayna subxaana wa tacaala ramadaan in laisugu bishaareeyo oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ugu bishaareeyo laisugu tahniyaday waxyaabaha keena ma yara boosku ramadaan jooga iyo manziladiisa meel sahlan ma ahan meel caadi a ah ma ahan waxaad ogsoon tihiin in nabigeena calayhi salaatu wasalaam sida noo imaan doonta insha allah xalaqaadka dambe qiimaha uu ramadaanka leeyahay u aad u weyneeyey waxaa ka mid ah iyo fadliguu leeyahay fi lfadaail waa noogu imaan doona insha allahu tabaraka wa lakin waxaan kala jeedaa maxaa keeni in uu nabigu yidha ataakum shahr ramadaan war bisha ramadaan baa idin timid ama ramadaan baa idin yimid inuu nabiga yidhahdo kadibna intaasoo wanaag uu sheega albaabada jannada la furi ku naartaa la xiri shayaadiintaa la xerxiri wamaa ilaa yani khayrkaas inuu sheega maxaa keeni waa booskii mansilada ramadaan ugu joog oo qofka darajaadku ku gaaro ay inaga caad yahiin bal ila dhagayso ninka la yidhaahdo dalxa ibn cubaydillah ninka ad taqaaneen dalxa ibn cubaydillah miyaa taqaanaa waa ninka nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku difaacay gacantiisa ilaa gacantiisa ay qallasho oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam geeri inay ku dhacdo oo maalinta uxud lagu dilo ilaahay wuxuu sabab uiya nabigeena sala allahu alay wasalam waqtigiisana ma gelin sababa ilahi wuxuu uga dhigay subxaana wa taala inuu dalxa difaaca nabigeena alayhi salatu slam waa tii u lahaa tuur oo muxuu ahaa falaadaha ku tuur wa ruux lqudus macak amaba biabi wa ummi aw kama qaala sala allahu alayhi waali wasalam talha ibn cubaydillah ayaa wuxuu leeyahay laba nin ayaa nabigeena u yimid sala allahu alayhi waali wasalam oo galay ahayd kadibna labadii nin way islaameen way islaameen hal mar ayaganoo islaameen tawxiidku dhawaaqeen kadibna cibaadadii iyo islaamnimadii iyo camaashii daahirka ahayd ayaa la galay in la qabto labadoodii marka mid kamid a ah ayaa aad iyo aad iyo aad ugu dadaal badnaa dadku waa kala dadaal badan yihin iyagii oo muxuu ahaa isku aqoon la yahay iyadii oo isku isku da yahay iyadii oo laisku dhaqaalo yahay iyadii oo isku goob la jooga ayaa dadka ay kala dadaal badan yihin waad aragteen idinkagama sheekeynayo guri laba qof oo ku nool oo nin iyo xaaskiisa ayaa kala dadaal badan laba cadow isku da ama walaala ama kala weyn ama kala yar ayaa waxa weeyaan kala dadaala laba macalin ayaa kala dadaala oo isku aqoona laba arday oo isku aqoona kala dadaala dadka ilaahay subxaana watacaala isaga ayaa uqaybiyey siduu midabka ukala duway siduu risaqa ukala duway siduu caafimaadka kala duway siduu jooga iyo muxuu ahaa u kala duway sidaasoo kale ayuu rabbiga subxana watacaala sida risq uqaybiyey ayaa dadaalkan rabbiga subxaana watacala tacala uqaybiyey marka labada nin baa ka dadaal badnaa kan kale kadibna waxaa duulay waxaa duulaan galay kii dadaalka badnaa duulaan ayuu galay ayaa sheegi markaasuu jidka alle ku shahiday subxaana wa tacaala shahiid ayuu noqday kii kalena wuxuu ka dambeeyey hal sana markuu hal sana ka dambeeyey weliba uu rabamaanna soomay ayuu ninkii iska dhintay kii hore waa dadaal badnaa shahaadana waa helay kii dambena sanad buu ka dambeeyey wuuna soomay wuuna iska dhintay oo firaashiis ku dhintay kadibna talxa ibn cubaydillah labadina wuu yaqaanay wuxuu riyo ku arkay radia allahu tacala anhu arda cid kasoo baxaysa jannada ilaahi subxaana wa tacaala oo albaabkii jannadii amaba banaankeeda taagan markaasa waxa weeyaan labada nin way taagan yihiin labada nin ayaa taagan oo midna shahaado u helay dadaalka badnaa midna dadaal yaraa laakiin sanad ka dambeeyey kii hore oona bisha ramadaana soomay markaasa waxaa loo idmoo loo yeeray ayuu leeyahay radia allahu taala arda kii horaan dhintaymaa kii dambe kii gadaal ka dhintay oona shahaadada helin ayaa loo yeeray oo jannada inuu galo loo idmay kadiba haddana kii kii hore oo shahaadada helay loo idmay inuu jannada ilaahay gala subxaana wa tacaala bala wuxuu leeyahay anigina waa liila hadla waxaan yidhi adiga iska laabo adiga iska laabo maxaa yeelay adiga waktigaadi lama gaarin oo wuu nool yahy dabcan saas ayaa markuu ku riyooday markuu waaga baryey talha ibn cubaydillahi radia allahu taala ada ayaa kadibna nabigeena uu kusoo kalay sala allahu alayhi wa alihi wasalam markaasaa arrinkii ayuu nabigeena gaarsiiyey ama arrinkii ayaa nabiga gaaray calayhi salaatu wasalaam arrinkii saxaabada nabigeena inaba way ku gaaray aad bay ula yaabeen saxaabadii nabigana wuu la jooga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahan rasuulka allow labada nin midkii hore ayaa dadaal badnaa oo xagga cibaadada kan kale uu kaga badnaa tan labaadna jidka allayuu ku shahiiday kii marka dadaalka yaraa ayaa hortii jannada la geeyey xaalada se wax u jiraan oo ninkan shahaadada helay oo dadaalka badnaa in laga hormaro oo ninkan ka dadaalka yaraa oo la shahaado aan helin oo sifiraashiis u dhintay inuu ka hormaro siday ku dhacday nabigeena wuxuu yihi sala allahu alayhi wali wasalam hadal cajiiba alimaam albani atacliiqaat alxisaan calaa saxix ibni xibban aya wuxuu ley xadidka waa xadid saxiixa dhegaysta marka nabigana wuxu ley sal ll slam alaysa qad makatha hada bacdahu bisana war ninkan gadaal ka dhintay soo ninkii hore oo shahaadada helay hal sana gadaashihii muusan noolayn oo gadaashihii ma joogin waxay yidhahdeen qaaluu bala ama qaaluu nacam nabi allow ha qaala wuxuu yidhi waadraka ramadaana fasaamahu wasallaa kada wa kada fi lmasjidi fi sana ramadaana sooma haleelin oo bisha ramadaan muusan gaarin oo ma soonin oo gadaashiisna ma tukanayn intaas intaas salaada mamasaaidku ma tukanaynin oo sanad kaamila jawaabta maxay noqotay nacam qaaluu bala nabi allow ha markaasaa wuxuu yihi nabigeena calayhi salaau wasalaam famaa baynahuma abcad mima bayna asamaai walard labadaa nin inta udhaxayso waxay ka fog tahay samada iyo arlada inta u dhexaysa ayuu nabig sala allahu alayhi waalihi wasalam allahu akbar allahu akbar uma allahu akbar ninkaas marka wuxuu darajadaa ku gaaray oo walaalkii ka dadaalka badnaa oo hortii shahaadada helay oo ugu fadli badnaaday ama ugu saramaray waa soonkaas uu la imaaday soddonkii maalmood uu soomay ama labaatan iyo sagaalkii wuxuu ugu saramaray waa jamaacadii salawaadka faradka ugu tukanayay wuxuu ugu saramaray cibaadada uu la imaanay weeyaan ikhwaani marka soonka noocaas ah oo shahaada nin helay ka hormari nin kale nin shahaado helay ka hormari ninaan shahaado helin nin dadaal yaraa hormariyey oo nin mxuu aha ka dadaal badnaa ka hormariyey ramadaankaas sooma mudna ikhwaani kiraam oy salaadii faradkeed iyo suwantii la jirto in qofka muminka loogu bishaareeyo shaki ma lahan in arrinta ayadaa mudnaan weyn oo inaba cadayn ay leedahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabada ugu bishaarayo bisha ramadaan fawaaid aada u badan oo inaba caadi hayn ayaa ku jira waxaa ka mid ah faa-iidooyinka iyaga in qofka muminka ah u garoobo camalka suuban bilowga ramadaanka si nashaad iyo firfircooni iyo himad aada u sarraysala himad aada u sarraysala waxaadna ogaataan himadda sare ayaa lagu kala saro maray adduunkan qofkii raba man talaba alculaa sahra layaali qofkii meel sare inuu gaaro damca waa inuu habeenadii soo joodo waa inuu maalintii daalo waa inuu muxuu ah xusul la duuba waa inuu dadaalka yaraysanin qof kastoo meel gaaray tawfiiqdii ilaahay kadib dadaal uu muujiyey ayaa inta badan uu ku gaaraa xaaladka asalka oo caadiga sidaa weeyaan marka qofka himada sare waa in laga helo lidalika himada sare culimada waxay leeyihiin alcilmu walcamalu tawaman cilmiga qofka u barta ood meel sare cilmiga ilahay ka gaara subxaana wa tacaala wamaa uutiitu min alcilmi ila qaliila qof kastoo meel sare gaaro marka cilmiga alla loo eego waxba laga soo qaadan maayo oo wax aad u yar laakin cilmi sare marka anaga miqyaaskeena iyo anaga qiyaaskeena la fiirini qofka cilmiga sare helo alcilmu waalcamal cilmiga sare qofka inuu gaaro iyo camal sare qofka inuu gaaro taw amaan culamadu waxay leeyiin waa amaan waa laba mataano ah laba canug ama laba shay oo mataano ah weeyaan hooyada dhashtay ahayd marka ummuhumaa alhima alcaaliya hooyada dhashay waxay leeyihiin waa himada sare marka qofka in loogu bishaaray bisha ramadaan oo ataakum ramadaan weliba fadaaishiisa qayb kamid la ah raaciyo xadiidka lagu raaciyo waxay ka qayb qaadanaysaa addoonka muminka oo muslimka ah oo mutaqiga ah oo xaqiirka ah in uu u diyaar garoobo oo si firfirconina uu ku qaabila bisha ramadaan tan labaad waxaa laga qaadanayaa in lisugu bishaaray bisha ramadaan gelitaankeeda inay sunnata oo cibaadaadka bisha ramadaan noqotaya iyo mawaasimta kale xataa oo cibaadaadka lalalabi in laisugu bishaareeyo inay suno tahayna waa laga qaadanaa siduu nabigeena sameyey sala allahu alayhi waali wasalam nacam in ciid la sameeyo oo kale ma aha in waxyaaba diinta khilaafsan lala imaado ma aha in cibaaraad iyo hadallo aanan banaanin la sheego maaha aha culimada waxay ka hadlaan ramadaan kariim ma la dhihi karaa mis lama dhihi karo waa masale iska khilaafiya culimada qaar waxay leeyihiin ramadaan kariim waa la dhihi karaa macnaheedu waxaa weeyaan kariimkaas isaga looga tiirinaayo allah ayaa karam ku bixiyo sidaa wayaan ishkaal weyna kama muuqdo culimada qaar waxay leeyiin maya kariimkaas macno ixtimaal baa ku jira in isaga karamka loo tiirinayo oo kale ayaa ku jirta karamkii iyo mxuaha deeqsinimadii in ramadaan loo tiilma ayaa ku jirta karamkan ilaahay baa iskala subxana watala isaga ayaana bixiyo wa caleyhi marka kelimada maadaama ixtimaal ku jiro ramadaan kariim waxba yaan leeyihiin laakin masalada insha allahu tabaaraka watacaala dadka qasadka u qastaan ramadaan baa karam wata keligiis maahane oo asaga karamka iskala maahane ilaahay baa karamka dhexdiisa ku bixiyo sidaasay u badanta marka cibaaraad marka fiican oo wanaagsan in laisugu tahniyadeeyo inay sunno tahay oo waxa weeyaan sunada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam in laga qaadan arrinta ay muuqato faaida laga faaidi karaa ayay kamid tahay insha allahu tabaaraka watacaala tan saddexaad caddayn la caddeeyo in nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam ramadaankaas uu dadka ugu bishaarayna fadaail badan ay ku jirta haddii marka khayr oo kuusoo socdo haddii dambi dhaaf ay kuusoo socoto haddii naar in lagaa badbaadiyo ay soo socoto haddii janno in lagu siiya ay soo socoto haddii darajaadna sarabay ay soo socoto haddii cadowgaari in la xabisa ay soo socoto arrinta ayada marka haddii baraka aada weyn mubaarak baraka oo taabanaysa camal adduunya mid aakhira in laguu bishaarayna haddii ay taabanaysa haddii ay muxuu ahay taabanayso waxa weya fawaaidda weyn oo laga dareemi karo oo laga heli karo oo bisha ramadaan ee gudahada ku jira qofka muminka in looga bishaaray marka oo arrinta ayada waxaa wey la yihah war bishaaradaa soo socota ogow ayadna way mudan tahay shaki ma lahan rayb ma ma lahan in qofka waxa weeyaan muminka ah uu mudan yahay in loogu bishaaray bisha ramadaan marka naftayda iyo naftiina waxaa nugu bishaaranaya mar labaad oo nagu taaniyadanaya mar labaad oo nagu bogaadanaya mar labaad oon waxa weeyaan ku farxaya naftay tiidan inay ku farxdaan aan waxa weeyaan aan jeclahay in ilaahay subxaana wa tacaala maanta u nagaajiyey bishii ramadaan oo barakaysnayd bishii ramadaan oo ilaahay subxaana wa tacala khayr badan dhexdeeda dhigay bisha ramadaan oo daylatulqadri ay ku jirta inaad ilahay nagaadsiiyey intaasoo khayraada ku jirana ilaahay subxaana wa tacaala inta ugu weyn inta ugu badan oo khayra inaad ilaahay aniga iyo adinka maqlaysaanba oo daawanaysaanba inaad ilaahay subxana wa tacaala nasiyo ayaan ilaahay subxana wa taala ka baryaynaa ikhwana alkiraam alxaafid ibn rajab alxambali caleyh raxmat ullah ayaa hadal aada u qiimo badan oo ku beegan ama ku qotoma ramadaanka iyo mawaasimta khayrka ayaa wuxuu leeyahay mawaasimtan fadliga badan ma jirto ilaa haddii ay jirto xiliyada fadliga badan oo ramadaanku kamid yahay oo xajka kamid yahay mawaasimta ma jirta inay dhacdo ilaa haddii ay dhacdo rabbigan subxaanahu watacaala wadiifa iyo shaqoodhin ayuu ku gooni yeelay oo allah subxaanahu wa tacaala looga dhawaado ilaahayna subxaana wa tacaala latiifa iyo waxyaaba lutfigiisa caddayna iyo nafaxaat barnaamijkan waxaa la yihahdaa nafaxaat ramadaan nafaxaat ramadaan marka nafaxaadka waxaa weeyaan necawyo iyo yani wax aada u qiimo badan oo qofka uu ku raaxaysani qalbigiisi jirkiisa jirkiisuu ku raaxaysani dhagahiisa ay ku raaxaysanaan indhihiisa ay ku raaxaysanaan aakhiradiisa dan u ah addoonkiisa dan u ah ummadii muslimka dan u ah nafaxaadkaas ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala gudaheeda dhigay nafaxaadkaas iyo lataa'iftaas wuxuu leeya alxaafid ibn rajab aleyh ramat llah yusiibu biha man yashaau bifadlihi wa raxmatihi cidda u doona rabbiga subxaana wa tacala nafacaadkaas iyo lataa'iftaas wuxuu siina cid alla ciddoo doona oo addoomihiisa kamid ah, ayuu leeyahay raximah llah ilaahay waxaan ku weydiisana lataaiftaas iyo nafaxaadkaas iyo khayraadkaas iyo karaamadaas iyo barakadaas iyo dambi dhaafkaas iyo xuraytaas naarta la iska xoreeyey iyo leylata qadarkaas rabbiyow inaadna siiso ayaan ku weydiisanaynaa adiga ayaa mas-uula ah. adiga adiga ayaana mujiiba ah. adiga ayaa lagu su-aashaa adiga ayaana jawaaba ah. adiga ayaa wax lagu weydiistaa adiga ayaa bixisa rabbiyow taas ayaan ku weydiisanay i badanba qofka marka ilaahay subxaana watacaala u dhureeyay ayuu leeyahay waa qofkii ka faa ama qofkii ka faa mawaasimtaas bilaha oo bisha ramadaan ay ka mid tahay iyo ayaamaheeda iyo saacadeeda ka faa oo rabbigiis mawlaha ahaa ula dhawaado daacaadka qiimo kala duwan oo soonku kamid yahay dabcan oo salaada ay kamid tahay oy kamid tahay eh, eh, xoolihii in la bixiyo iyo infaaqi oy kamid tahay dikriga allah subxana wa tacaala oy ducada kamid tahay arrinkaas haddii qofku uu sameeyo wuxuu leeyahay facasaa an tusiibahu nafxatu min tilka nafaxaat nafaxaadkaas iyo neecawyadaas neecaw kamid ah inay asiibto ood rabbi subxaana wa tacaala uhibeeye uhadiyeeye ayaa laga yaabaa markaasaa kadibna uu ku dhurooba kulliibaana ku guulayso sacaada uu kaga badbaada markaas kadib naarta ilaahay kaga badbaado iyo holankeeda iyo hurkeeda ku jira ayuu leeyahay caleyhi raxmat ullah ikhwaani ilkiraam marka bishaan ramadaan aan ku bishaaraysano bishaan ramadaan aan kama ka mahadnaqno qof hadduu wax kuusoo hadiyeeyo walilahi almathalu laclaa ood wax qiimo badan kuu keeno miska qaadanaysa adoon dhih waad maadsan tahay ma la boodaysaa adoonan waxaa weeye ku shukrinin ma la boodaysaa adigoonan dareemin in qofkaas uu wanaag kuu sameeyey maya ma samaynaysid qofki damiir lama samaynayo ikhwaani marka walilahi almathalu laclaa ilaahay subxaana watacaala hadduu noo soo hadiyay bishaan una gaarsiiyey na waafajiyey maxay mudanta marka waxay mudan tahay oo ilahay uu naga mudanyay subxaana wa tacaala inaan dhahna ilahay laka alxamdu awalan walaka alxamdu aakhiran ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المصطفى ilaahay subxaanaه wataعala waxaan ka baryaynaa basma lsna wصifaati اlculaa inuu dembigeenna dhaafo rabbiyow dembigeenna dhaaf darajadeena saramari bishaan ramadaan ood na gaadhsiisay ood ku mahadsan tahay oon kugu ammaanayno rabbiyow ood noo hibaysay ood noo hadiyeysay inaan soonkeeda gudanno inaan sida aad jecesha aan u gudanno oo qalbigeenna u xumaan ka sooma oo carabkeenna u xumaan ka sooma oo indhaheen xumaan ay ka soomaan oo mxua ah caloosheena cuna aan banaaneen ay ka soonto oo waxa weeyaan saa'imiin xaqan aan noqono ilaahu adan ku weydiisana nawaafaji qiyaamu qiyaamuleilka nawaafaji ilahayow mxuu ahay sawm naafi sawm alwaajib inaan sidiis u gudana nawaafaji ilahayow dikri badan inaan la imaadno ood adiga jeceshahay oon kugu ammaanayn ilahu nawaafaji ilahayow inaan duca badan oo adduun aakhira taabanayso oo dhammaanteed wada aqbasho rabbiyow inaan eh, samaysa nawaafaji rabbiyow naarta jahanama naga xuray annaga iyo waalidkeenna iyo waladkeenna iyo zawjaadkeenna iyo waxawey aqribadeenna iyo mxu macalimiinteenna iyo mashaaikhdeenna iyo muminiinta meel kastooy iyo xilli kastooy muxuu ah joogeen oo inay joogaan rabbi ow intaas iyo ka badan ayaan ku weydiisanay subxaanaka allahuma bixamdik nashhadu an laa ilaha illa anta nastaqfiruka wanatuubu ilayk أتى رمضان للأكوان بشرى فطوبى إن صبرنا اليوم أجرا فهيا ننفض الأحزان هيا